bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin almas'alaة athaaniyatu alismu almushbihu lilmudaarici fii wasnihi duuna ziyaadatihi aw fii ziyaadatihi duuna wasnihi faalawalu ka maqaamin wa muqiimin ilaa aakhirih waxaan ku dhex jirnay bedelkii qeybtiisii dambeeyey oo ahayd iclaal marka qowlkii ibn hishaam aan u nimiday oo ahaa naqlu اxaraka xarakat اlxarfi اlmutaxariki اlmuctali ilى الsaakin الصaxiixi qablahu waa ti ibn malig oo lisaakinin saxan qulin taxriika min dhiileyn aatin cayna ficlin ka abin og lahaa marka masaladii koobaad waa soo marnay afar masalo buu ku sheegay masaladii hore waxay ahayd an yabqa alxarfu almuctalu in jaanasa alxaraka almanquula iyo suuradiisii labaad marka midka labaad masalada labaad alismu lmushbihu lilmudaaric isimka mudaarica shabaha fii wasnihi ka shabaha duuna ziyaadatihi ziyaadana aan ka shabahin aw fii ziyaadatihi ka shabaha duuna wasnihi haddii laakiin in shaabaha wasnan waa Eh, wa ziyaadatan waxba lagama bedelaya markaasu wuxuu ri faاlawalu midka horo almushaabih lilmudaaric fi wasnihi duuna ziyaadatihi ka maqaam wa muqiim waay asluhumaa waxay ahayd maqwam calى mithaali madhab iyo wa muqwim midka muqiimka eh, calىa wasni mukrim ayb fahumaa calaa wasni yaclam fiiri hadeertaan markii aad tiraahdid markii aad maqwam tiraahdid kan hore weeyaane yaclam iyo maqwam isku wasna waa wa yuclim iyo muqwimna isku wasan waay marka ana hada اlism oo maqwamka ah shaabaha mudaaric oo yaclam ah fii wasnihi oo hadda xarakaadkii sakanaadki waa iska leeyihin duuna ziyaadatihi ziyaadada laakiin kama shabaho oo yacni ficil mudaaric oo miim awal kuleh ma jiro ficilka mudaarac xarfulmudaarac u wataa isimkan hadirtaan oo oo maqaamka hadda oo maqwamna ka yimid miimu wataa marka ziyaadadii isku mid ma aha kanna ziyaadadiisa waa xarfulmudaaraca ficilka mudaaric kan ziyaadadiisa isimkana miim waaye marka way kala duwan yihiin ayib marka fanaqaluu wa qalabuu fanaqaluu wa qalabuu waa biikhtisaar waay ikhtisaarka macnaheed maqwa markay tahay ala leeyahay taxaraka xarfucilati wa qablahu xarfun saakinun saxiix xarakadia marka waxaa weeye waawgi laga qaaday qaafkia la aadiyey qaafkii markii la kordhigay waawgii waxaa loo bedelay min jinsi xaraka almanquula xarakada la naqliyo fatxadaheed maxaa xaraf oo xarfuliin ah munaasib noqolka alif maqaam saasaa la yiri midaan muqiimen asalkeeda muqwi may ahayd kasradii waawga saareed qaafkaa loo bedelay waawdii waxaa loo celiyey xarakadii la naqliyo kasrada ahayd eh, xarfuliin munaasib oo wahwalyaa muqiim saasay ku timid wathaani midka labaad waxaa waye almushbihu lilmudaarici fii ziyaadatihi duuna wasnihi asna xarakadiisa waa la naqlinaya wahwa an yuwaafiqahu fi الziyaadati wa yukhaalifahu fi اlwasni mithaalkeeda waxaa weya ka an tabniya inaad dhistid waa min albeyci aw min alqowli isman inaad ka dhistid oo calaa mithaali calaa mithaali tixlii'in ah bikasri taa'i tix la yidhaahdo io wa hamzatin la akhriya aakhirkiisa taxlii'in la yidhaahdo hamzadoo bacda laami laamta ka dambayso tixlii'in marka tixlii macnaheeda waxaa waaye ismu lilqishri aladii cala aladamati mima yali manbita ashacr ismu lilqishra qishri macnaha waxaa weeyaan maqaarka waxa ka soo kackaca yaa la yidhaahda aladii cala aladama cala maqaarka mima yali manbita shacr manbati shacar markay meesha ay ka soo baxaysa tinta iyo maqaarka qobka u dhaxeeya yaa waxaa layahay tixlii ayb marka waxaa lagu yidhi beec iyo qowl waxaad ka dhigtaa wasan waxaad keentaa tixlii lamid e ah keen fa inaka taquulu waxaad leedahay tibiic aad leedahay tixlii bikasratayni bacdahumaa yaa un saakina tibiic markaas waay wa tiqiil aada leedahay wa taqiiluna kadalika wa haadihi lyaau oo tiqiil ya-da ku jirto munqalibatun cala waawi asalkeeda tiqwiil ay ahayd maxaa weeyaan lisukuunihaa waaw ah reeba bacda alkasra ay dhacday markaasaa waxaa la yidhi labadan hadda fiiri tiqiil iyo tibiic fahumaa waafaqaa alficla fi ziyaadati ziyaadada awalka kaga jirto oo tibiic iyo tiqiil tadaas waxaa weeyaan ficilka mudaaric xuruuftii lagu bilaabanay ay kala mid tahay marka haada lismu oo tibiica ta a ah lagu ziyaadiyey ziyaadadiisaas ficilka mudaaric oo xarfulmudaaricadu ziyaado ku ehday shabahda kow ayib lianna taa'a ziyaadatun mushtaraka wa khaalafaahu fi lwasni tiqiil iyo tibiic ficilka way ku khilaafeen wasanka lianna tifciil mafquudun fi tifciil mafquudun fi lficli aw fi lafcaali marka lama jiro ficil oo la yidhaahdo wasankiisa tifici tifciil oo ku yimaado ma jirto tifciil wasan ku yimaado ma jirto ficil mudaarica marka wasankii waa ku duwan tahay laakiin ziyaadan waa iska leeyihiin asna waa la naqrinaa oo asalkeedii hore tibyicun ou ahay tibyicun marka ya-dii kasradeedi bacdi ka horeyso loo bedelay ya markaasaa la reebay tibiic tanna tiqwilun ou ahaa tiqwiilun dheh you ahaa tiqiil tibiic tiqwilun you ahaa tixlii hadii la tixlii hadii layihaha tiqwiil inay ahaatay asalkeeday ahayd calaa kuli xaal wasankaas saas weeyaan fain ashbahahu fi lwasni waziyaadati macan aw baayanahu fiihimaa macan wajaba tasxiixu waxaa weeyaan midka tacliilka keenayo waa inuu ficilka meel ka shabaha meelna ku khilaafa ama wasanka uu ku shabaha ziyaadadu ku khilaafa ama e, ziyaadadu ku shabahaya e, ama e, wasankuu ka shabaha ziyaadadu ku khilaafaya laakin fain ashbahahu ficilkii hadduu isimkii shabaha fi lwasni waziyati macan aw baayanahu fiihimaa uu ku khilaafa macan wajaba tasxiixu ficil isimkii wax lagama bedelayo faalawalu naxwu abyad wa aswad waay fiiri hadda aswad iyo abyad waa laba isim waxay shabahaan ficilka akrama abyad iyo akram oo ficila isku wasan waay iskuna ziyaado waa kana hamso yaa ziyaado awalka kaga jirto kana ziyaado awalka kaga jirto iskuna wasan waaye marka abyad yadaas kasrada fatxada saaran bacda ka horeysa loo guurin maayo oo waxaa weeyaan meesheedaa lagu dhaafayaa oo la dhihi maayo abyad waa ya oo mutaxarigad qablahu saakinu صaxiix la dhihi maayo waa la dhaafay lannahu ashbaha اlficla lafdan wa wasnan wa amaa naxwu yaziid yaziid hadda waxaa weeyaan zaada yaziidu ficilna waa tahay yaziid ibni mucaawiya magace oo rageedna wuu yahay marka maxaa laga samaynayaa wa amaa yaziid calaman xaal uu yahay famanquulu ila اlcalamiyati marka waxay u eg tahay hadda yaziid waa isim ashbaha alficla fi ziyaadati oo ya oo mudaaraca oo kale awalka kaga jirto ficilkii yaziid oo zaada yaziidu mudaariciisana wuu shabaha maca daalika asalkiisi zaada yazyidu ou asalkiisi ahay waa la celey oo ya-di baa inta laga qaaday kasradii azadi ka horeysa loo bedelay markaase ya-di la reebay marka maxaa loo celiyey jawaabtii imaan laheed wuxuu ku leeyahay wa amaa naxwu yaziid calaman xaalu yahay famanquulun ila alcalamiyati bacda an ucila id kaana ficlan markuu ahay markii la celiyay kadiba calamnim loo soo guuriyey falaa yuzaadu calaa maa kaana caleyh wuxuu ahay lagama id kaana ficlan wuxuu leeyahay yaziid waa sax waa isim oo wasankii oo shabaha wasnan ficilkii shabaha wasnan wa ziyaada laakiin waxaa lagu leeyahay eh, cilada gashay ma aha inuu markuu isim noqdo kadib la cileey ma aha oo qaacidadii aan sheegin ou khilaafi lahaa laakiin intaan isim laga dhigin ou ficilka ahaa yaa la cileey oo ficilkan zaada yazid yazyidu ou ahay markaasaa la cileey ficilka yaziidu noqday asoo la cileey kadiba calam laga dhigay marka waxa weeyaan waa isim yushbihu lficla lafdan maa wasnan wa ziyaadatan waxna aan laga bedelin oo markii lasoo naqliya kadib wax lagama bedelin bedelkan wuxuu ku yimid markuu ficilka ahay war oo mafhum ah weeyaan kaas ayib markaasuu wuxuu yiri ibn hishaam wthaani midka labaad lann waxaan soo niriyey fain ashbahahu fi lwasni wa ziyaadati macan waa midan hadda abyad iyo aswad waay aw baayanahu fiihimaa macan wajaba tasxi baayanahu waa thaani marka thaani baayanahu fiihimaa naxw mikhyad weeyaan mikhyad weeyaan markaasuu yiri mikhyad waa isim oo ficilkana ziyaadada ku khilaafsan wasankana ku khilaafsan ziyaadada wuu ku khilaafsan yah miim madmuum miimmaa ka horeyso horto ficil miim lagu bilowdo ma jiro wasan oo mikhyad ficil oo oo oo ku yimaada ifcalna ma jirto oo macnaha oo ficil oo aan amar ahayn mikhi mikhyad mikhyad ayib Eh, ficil oo la yiraahdo mifcal wax la yirahda ma jiraan wasankana waa ku khilaafsan yahay markaasuu ibn hishaam wuxuu iri waqaala naadimu wabnuhu eh, waqaala naadimu wabnuhu waxau u ibnu maalig ibnigiisa oo wiilkiisa badrudiin ah waxay yidhaahdeen wa kaana xaqu mikhyad mikhyad xaqiisa wuxuu ahay an yucalla in la cileeyo lianna ziyaadatahu miimka ku jirto ziyaada khaasatu bilasmaa wa huwa mushbihu litaclama marka anahu ashbaha alficla fi jiha wa khaalafahu fi jiha ukhraa saas haday tahay waa tii la cilayn jiray waay hadduu ficilka labada midka shabah midna ku khilaafo waa tii la cilayn jiray marka mikhyad wuxuu ahaa in la cileeyo ya-da fadxada saaran in eh, khada loo bedelo liannahu mushbihun liticlama ay bikasri xarfi اmudaaracati fi lugati qowmin qolaa waxay qabaan ficilka haddii maadigiisa faacila uu yahay xarafkiisa mudaaraca wixii ya-da ka soo haray oo hamsadii iyo nuunta iyo tada in la hoos dhigo mathalan taclamu ee ticlamu ina tidhaaha banaan iclamu ina tidhaaha banaan luqada oo reer bani tamiim inay ahaadaan jecla ayb fi lugati qowmi laakinahu xumila calaa mikhyaad meeshii ficilka loo dhowey lahay a isim kale lagu ximbaaray waa lishibhihi bihi kaasou shabahay mikhyad yaa wuxuu shabahay mikhyaad lafdan wa macnan lafdiga way iska shabaheen oo waxa weeyaan miimtaasa awalka iskula jirto macnihiina waa ismu aala bay isla wadan yihiin labadoodii marka hadalkaas hadda ibnu maalik uu ka soo guuriyey eh, eh, maxaan ku iraahdaa ibnu hishaam markii aad fiirisid kitaabkiisa ijaaza tacriif uu leeyahay ibnu maalik inta ibnu maalik uu soo eh, ibnu hishaam uu ka soo guuriy wax ka badan uu labadan ku sheegay markii hore xataa waa soo noqlina hadalkiisa ibnu maalik haddana waa dheeraaday sidaasaan u xadafnay laakiin markaad fiirisid ibnu maalik xujajda uu ula yimiday inan mikyaad mikhyad aan la cilaynin intuu ibnu maalik eh, ibnu hishaam intuu ka sheegay wax yar weeyaan laakiin xujaj waaweyn buu ka sheegtay marka ibnu hishaama wuxuu leeya waqad yuqaalu ictiraad calaa bni maalik inahu low saxa hadduu ansixi lahay maa qaala waxay yidhaahdeen la lazima waxaa ka laasiminahay anlaa yucala inaan la cilaynin tixliiun liannahu yakuunu mushbihan litixsiba oo fii wasnihi wa ziyaadatihi liannahu xasiba yaxsabu taxsabudaas tixsibu tixsibu aa jirto liannahu xasiba yaxsibun waa ku timaada yaxsabuna waa ku timaada ta'deedana waa la hoos dhigi karaa fii lugati qowmin marka tixlii iyo tixsibu yaa isku wasan noqon lahaa marka maxaa loo dhihi waaye tixlii lama cilayn karo oo ya-daas tixliyun ay ahayd kasradii waxaa looga qaaday laamta ka horeyso marka in la cileeyana ma aheenoo liannahu shaabaha ficlan wasnan wa wa ziyaadatan kii aan la cilaynayno noqon lahay liannahu yakuunu tixlii waxay noqonaysaa mushbihan mid shabaha litixsib fii wasnihi oo hadda waa isku wasan iyo wa ziyaadatihi mid kastaba tacaa ah lagu bilowday marka ibnu maalig mikhyad baa waxay shabahday liticlam marka hadday saas tahay in la cileeyay ahaan lahayd uu yiri u diidan yahay huma low sullima haddii hadaan aan u ogolaan lahayn ana aliclaala kaana laaziman iclaalki waa imaan karaa haddaan dhihi lahayn limaa dukira wixii la sheegay lam yalzam iljamiica jamiica tasarufaati alkelima iclaalki ma laazimi lahayn bal man ou ku laazimi lahay yaksiru hoos dhigaya xarfa mudaaraca haddii aan idhaahdo mikhyad wuxuu shabahay liticlam uu shabahay wasankau ka shabahay ziyaadadina kama shabahin in la cileeya eed haday noqon lahayd wuxuu leeyahay mikhyad marna in la cileeya waajibi lahayd waa markuu ficilkan oo mudaaric oo ta'diisa la hoos dhigo uu shabaha laakiin taclam haddii layidhaahdo asigana u mikhyad miimka hoos dhigan yahay wasankiiay isku diidi lahaayeen marka waa iska nooca ma ictiraad ibnu hishaam waxaa lagu yaqaana maa yajidu fursa fi bni maalik yantaqidu calayhi ilaa saaraca ilayha caadada lagu yaqaano waa ibnu hishaam bikhilaafi ibni caqiil daa'iman yunsif libni maalik inuu ku khilaafo waana yar tahay liannahu waxa weeyaan wanaaqidu basiir baa la yidhahdaa qofka haddaad rabtid inaad farfaraysid wuxuu qoray way iska saalan tahay bani aadam ceeb loomaayo fajala man laa cayba fiihi wacalaa ti uu yiri wa ayib almas'alaة الthaalitثa oo afartii mas'ala mideedii saddexaad yajibu اliclaalu اlmadkuuru iclaalkii aan soo sheegnay waa waajibay ayضa limaa isim ictalat caynuhu cayntiisa ay jirata xarafka dhexa ah oo min almasdari a almuwaasini la eg liifcaal aw istifcaal mas'aladan hordhac ahaana u soo sheegnay haddana waxaa wey iyadoo taqciid ay nagu soo laabatay nooc min atakraar waay naxwu iqwaam iyo waistiqwaam waay hadda fiiri aqaama ficilkaas markii masdarkeen lagu yihahda aqaama aqaama asalkeeda aqwama akrama ay lamid tahay waxay ahayd iqwaaman in la yidhaahdo aye istaqaama asalkeeda istaqwama yay ahayd masdarkeedana istiqwaaman ay ahayd ayib marka waxaa waay ayagoo iqwaaman iyo istiqwaaman ah yaa waa la celay sidii ficilkiiba loo celay ficilka fiiri aqaama aqwama buu ahaa waawdi waa laga qaaday xarakadii qaafkiyaa loo gey ficilkii maadi aqwama qaafkii haddou kor dhigmay waawdi waxaa loo celiyay min jinsi alxaraka almanquula canhu fatxay aheeda aqaama baa layidhi ficilkii maadi waa la celiyey masdarkiina waa lamidoo iqwaamanay ahayd waawdee waa laga qaaday xarakadii qaaftii ka horeysaa loo qaaday waawdi alifay isku bedeshay laba alifaa kulmay midoodaa la gooyey iqaaman ay noqotay marka saasaa loo celeeyey xamlan calaa ficlihi ficilkii baa lagu ximbaarayaa oo fa tusakanu alcaynu caynti way reebfataskunu alcaynu caynti way reebmaysaa xiina tunqalu xarakatuha haddii oo iyadoo iqwaam ahayd waawda fadxadeeda qaafka loo gudbiyo waawda waa cayntiye qaafka haddii loo gudbiyo marka wa tanqalibu waawdi waxay u bedelmaysaa alifan litaxarukiha fi lasli liannahu markii hore waxay ahayd waawda fatxa saarneed ama ciladii kaleo aan u sheegnay oo ahayd macnaha waxa weya min jinsi xarakat اlmanquuliya loo bedelay litaxarukiha fi اlasli wa اnfitaaxi maa qablaha fataltaqi maca alif zaa'ida aliftii masdarka ay wadatay iyo aliftii caynulficliga ah ayaa kulmay ayib maca alalifi zaa'ida qabla laam fayajibu bacda alqalbi xadfu ixda alifayni labada alif midkood in la gooyo liiltiqaa'i saakiniin wasaxiixu mida la gooyo waxaa saxiix anaha thaaniya inay tahay waa liziyaadatihaa alif oo caynulficli inaad goysid iyo calif oo masdarka oo wato zaaid inaad goysid waxaa fiican inaad goysid alifta iyo wa qurbiha min aطaraf alifta oo masdarka oo wato waa mida dambaysa miimta u dambaysa ka horeysaa keli a huma yu'taa bitaa'i baa lala yimaadaa ciwadan fa yuqaalu waxaa la yidhahdaa marka iqaaman ay aheeda iqaamatan wa istiqaamatan waqad tuxdafu ta'daas oo ciwadka in layska gooyaa la arkaa naxwu ajaaba ijaaban ijaabatan aa laga rabay sida iqaamatan marka qaarkeed waa lagu dhawaaqaa litanbiih calaa usuuliha calaa asliha wa khusuusa cinda alidaafa naxwa qowlihi tacaala wa iqaami salaati wa iitaai zakaati wa iqaami salaati wa iqaamati salaati lama dhihin ta'di ma la soo celinin liana alidaafa oo salaadii ah ayaa booskii tadahay dacfigii ismi ku dhacay u bedelayso wa yuqtasaru fiihi midka tada laga goyna in midka loo dhaafayo calaa maa sumica wixii carabta laga maqlay tii tada ka goysana waa ka goynaynaa tay tada ciwadkee lagu yimaadana laakiin meel oo laleeyahay haddii ay ay ay booskaas degto tadi waa la goyna ilama goynaa ma jirto kamaa sumica ayda carabta si looga maqlay kamaa sumica tasxiixu ifcaali wa istifcaali wa furuucihima waxaa la arkay carabta iyadoon cilaynaynin meeshii ayna cilaynaynin ayadana ayagaa lagu raacaya naxw istaxwada istixwaadan wa acwala icwaalan fiiri istaxwada istaxwada lama dhihin hadda waawgaas xarakada saaran xada ka horeyso oo xaraf saxiixa reebane xarakadii ha loo bedela asiga marka waawdi in laga qaado xadi la geeyo marka waawdina liannahu kaana fi lasli mutaxarikan wanfataxa maa qablahu faqulibat alifan oo istixaada lama dhihin ficilkan marka carabta waxaan ku aragnay wahwa yastaxiqu an yucadla lam yuciluuh marka sideedaasaan ku raacaynaa wa acwal icwaalana waa lamid markaasa waxaan iri whadihi qaacidaة اliclaali bاlxadfi midaan hadda ibnu maalik meeshan uu ku sheegay masala thalitثa oo iri waa qaacidaة اliclaal bاlxadfi oo niri wasayatii qariiba an iri wa hwa an tuxdafa alwaaw wاlyaau wاlalifu cinda iltiqaaءi saakinayn waaw iyo ya iyo alif haday kelimo kaloo reeban ay la kulmaan midkooda waa la goynaa hadda waxaa weeyaan waawdii oo iqwaama waawdeedii markii alif loo bedelay alif keli alif la kulantay midaa la jaray markaasaa waxaa bayna qowseyn la geliyey wاlاstithqaalu wa naqlu اlxarakati aw xadfuha huwa aladii yuؤadii ilى اltiqaaءi saakinayn luga alcarabiya laba xaraf oo saakin waxaa keeni kara inay kulmaan istithqaal culays daraadeed yaa mid xarakada looga qaaday markaasuu midkii ka dambeeyey uu reebnayo la kulmaya istiqaalu saakinayn ama naqlu اlxaraka xaraf xarakaysnay ah, xarakada laga qaadaa wayaltaqii maca maa qablahu aw maa bacdahu saakinan aw xadfuhaa xarakadiyaa laga gooye iltiqaa saakin waxaasaa keeni kara wa takuunu lwaawu awliyaawu awala haadayni saakinayni labadan saakin kuwa ugu horeey noqonayaan fatuxdafaani fi hada almowqic bicagsi maa yaxduthu fi lxuruufi asaxiixa waawda iyo xuruufta saxiixa way kala duwan yihiin ida اltaqaa saakinaani min minhaa xuruufta saxiix laba xaraf oo saxiixa hadday kulmaan inay saakinayn noqdaan xurika awaluhumaa bilkasri liana alkasra hiya alaslu fi اtakhalus min iltiqaaءi saakinayn saasay noq mathala qumi leyla hadda qum miimtii oo reeban iyo hamsat lwasli laamta ka dambaysa oo reeban markay kulmeen qumtii miimtii reebneed waa lahoos dhiga qumi almasأlaة الraabicatu yajib اliclaal اmadkuuru ayضا iclaalkii aan soo sheegnay aliclaalu binnaqli limaa isim ictalat caynuhu ay jiratay oo min mafcuulin ah xamlan calaa ficlihi asoo lagu ximbaaraya haddana ayb fataskunu caynuhu wa bacdahu alwaawu saakinatu waawdana gadaasi waa reeban tahay wa yajibu bacda naqli fi daati lwaawi wayajibu bacda naqli fi dawaati lwaawi kuwa waawga ku jiraan waxaa waajiba xadfu ixda alwaaweyni wsaxiixu anahaa waawda la jaran athaani inay tahay limaa dakarna wayajibu ayda fi dawaati اlyaai alxadfu wa qalbu damati kasratan lianlaa tanqaliba alyaau waawan fataltamisu dhawaat lwaawi bdhawaat lyaai bidhawaati lwaawi mithaalu lwaawiyi maquulun wa masuuqun walyaa'iyi mabiicun wa madiinun hadda fiiri qaacidadan kugu celinayaa wax iska sahlan waayo hadda wasankan maquulka asalkiisi maquul mafcuul ou ahay horta kow lima ctalat caynuhu min mafcuulina la yiri marka maquul asalkiisu maquul buu ahay ko maquulkan waa la cileeyey waxaa lagu cileeyey eh, naqlu اlxaraka w اlxadf liannahu ficilkiisa xamla calaa ficlihi liannahu maquul muxuu ka yimid min qaala qaalo asalkeeda qawala bay aheed marka nuqilat xarakat اlwaawi taxaraka xarfulantu wafataxa maa qablahu qaala farka ficilka waa la celiyey isimkiisii mafcuul maqwuul madruub maqtuul masmuuc ay ahayd maqwuulay noqotay marka maqwuul markay noqotay fiiriyaa xamlan fataskunu caynuhu wa bacdahu lwaawu saakinatun fiiri hadirtaan marka hore waxaa weeyaan maqwuul markii la yidhaahdo waxaa la yeelayaa maqwuul waawdi baa damada laga qaadayaa waxaa la geynayaa xarafka saxiixa ahoo ka horeeyo marka qaafkii hadduu godmo waawdii xarakadii laga qaaday waa reebantay waa cayntii ficilkii waa fataskunu caynuhu waawdii hore waa reebantay kow wa bacdahu alwaawu saakina waawdaas reeban waaw kaloo reebana ah, kasii dambaysa maqwuul ay ahayd haddii waawdii hore la reebay tii dambana ay reebneed marka labadoodu markay kulmaan yajibu xadfu axadihimaa wa yajibu bacda anaqli fi dawaati lwaawi labadii waaw marka waawda hore xarakada laga qaaday xadfu ixda alwaaweyni aa waajib ah liannahu iltiqaai saakinaynaa dhacday wsaxiixu anaha thaaniya maqwuul waawdii dambaa la gooy tii hore qaafkeeda waa la fatxiye maquul bay timid marka taasaasay ku timid waa la yaqaana ayib taas waa tii ooda dilwaawi awa hadduu ficilka muctalcayni bilwaawi u yahay wayajibu fi dhawaati fii dhawaati ilyaai alxadfu yaa waajib ah wa qalbu damati kasratan lianlaa tanqaliba alyaau waawan fataltabisa dhawaatu lyaai bidhawaati lwaawi mithaalu yaai mabiic waay fiiri marka mabiic asalkeeda maxay ahayd waa mafcuulka keen mabyuuc maqtuul ay timid iyadoo mabyuuc ah maxaa la sameeyey markan ya-di waa xaraf cilo oo xaraka haysata ba'dina waa xaraf saxiix oo saakina ah damadii waxay noqonaysaa in loo qaado bacda ka horeysa ayib bacdii markii la gaarsiiyey mab ay aheed mabu ay noqotay bacdii hadday godantay ya waa reebantay ya waxaa kasii dambeey waaw reebanaa kasii dambaysa marka iltiqaau saakinaynaa dhacay waxaa la gooyey waxaa la gooyey yadi gooy waxay noqotay yadi di haddii la mabuuc ay noqotay markaasaa le ishkaala yimid mabuuc haddaan ku dhaafno in ficilkan muctalcayni bilyaa inuu ahay iyo inuu muctalcayni bilwaaw u ahay maquul iyo mabuuca isku darsamaya si loo kala bixiyo ba'di godaalkeeda kasraha loo bedelo haddii ba'di lahoos dhiga waawdina yaa isu bedelay mabiic iyo madiin saasay ku timid ayb wa banuu tamiimin qoladaas oo reer xijaaziyin ka soo horjeedo tusaxixu lyaaiya yaa-iga sidiisay ku dhaafay tacliil maba gelinaysabu oo fa yaquuluuna waxay leeyihiin mabyuuc wa makhyuud aliclaalu binaqli dhihi maayaanba oo ya oo mutaxarika xaraf saakiin ah ka horeeya ma dhahayaan qaala shaaciruhum wakaanahaa tufaaxatun matyuuba ou yiri wakaanaha tufaaxatun aw qaala axaduhum wakaanaha tufaaxatun inay tahay matyuuba wa qiyaasuhaa matiiba in la yidhahdo mabiic oo kale inay ku timaaday ahayd eh. matyuuba macnaha oo la wanaagsaday waay ka mabiica inay timaado wa qaala alcabaas ibnu mirdaas assulami qad kaana qowmuka yaxsibuunaka sayida wa ikhaaluu anaka sayidun macyuunu ou yiri qad kaana qowmuka wuxuu ahaa yaxsabuunaka inay ku malayna sayidan wa ikhaaluu waxaan u malayna ficil mudaaric weeyaane annaka adiga sayidun inay tahay macyuunun ee la indhaystay la ilaysta marka fiiri macyuun waxaan rabay maciin inuu yidhaahdo saas inuu yidhaahdo ama macyuun maciin hadday asarkeeda nin loo kaalmey miya ayb marka midka oo oo dilwaawgi asaas waaye wamaa liifcaalin min alxadfi wa min naqlin famafcuulu bihi qamin ou yiri naxw masuunin wa mabiicin wanadar tasxiixu dilyaa wa fi eh, tasxiixu dilwaaw wa fii dilya shtahar buu iri midka ya-da u in lagu keena sidiisa oon waxba la celaynin waxa weeyaan cinda qabiiluu mashhuur ku yahay wa rubamaa saxaxa bacdu alcarabi carabta qaarkeed inuu saxiix yeelaa laga yaabaa shay-an min dawaati alwaawi ficilka oo thulaathiga muctalcayni bilwaawi ah isimkiisa mafcuul qolaaba laga yaabaa inay iclaal binaqli ayna gelinin sumica waxaa la maqlay thawbun maswuun wa farasun maqwuud wa miskun madwuuf meeshii laga rabay thawbun masun oo labada waaw mida labadoo midkood oo la gooyo bacda xadfi bacda naqli xarakati ila saadi aladii qablahu oo masuun la yidhaahda maquud oo la hogaamiyey wa miskun maduuf ay mabluul saas laga maqlay naadir waa laakiin yacni in midka muctalcayni bilyaai ah in la nabadgeliyo waa mashhuur laakiin midka muctalcayni bilwaawi ah in la nabadgeliyo labadii waaw isla nabad galaan naadir jiddan waaye wa nadar tasxiixu dilwaawi miduu ibnu maalik lahay wbilaahi tacaala towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin